subax wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhowaada barnaamijka falaqaynta wararka wiilkaygiiow hee ii soo tiri isbitaallada magaalada ku yaala soomaali sudaneys kow bes allahu akbar war meeqaa tabeelaan laamiyada ku arkaayay aabbamatayaad rabtaa mise tabeelle tayo allay leh haba u labayn soomaali sudaneys somaali sudanes hosbital s s h waa subaxnimo axadda ah, taariikhdan ay ku beegan tahay sagaal iyo labaatanka bisha tobanaad labada kun saddex iyo labaatanka qodobada saaki aad barnaamijka ku dhegeysan doontaan waxaa ka mid ah isgoyska soobe ee magaalada muqdisho ee maanta waxaa la filayaa in halkaasi ay tagaan dadweyne aad u tiro badan iyo sidoo kale madax ka tirsan dawladda si ay ugu duceeyaan dadkii al-shabaab ay ku xasuuqeen isgoyskaasi sagaal iyo labaatanka bisha oktoobar maanta oo kale qaraxii labaad oo ayaa halkaasi ka dhacay waxaana ku dhintay dadweyne aad u tiro badan oo goobtaasi ku sugnaa waddooyinka soo gala isgoyskaasi ayaa xiran iyadoona dadweyne aad u tiro badan iyo sidoo kale madaxda dawladda ay halkaasi ka jeedin doonaan khudbooyin ku aadan sidii al-shabaab ay dhibaatooyin ugu geysteen isgoyskaasi sidoo kalena waxaa loo duceyn doonaa dadka halkaasi ku shahiiday sidoo kale waxaad barnaamijka ku dhegeysan doontaan wasiirka wasaaradda gaashaandhigga ee xukuumadda soomaaliya cabdiqaadir maxamed nuur oo markaasi tagay magaalada diinsoor ee gobolka baay ayaa waxa uu sheegay in al-shabaab dhaqaalaha ugu badan ay ku bixiyaan dadka deegaanka sidii ay isu qabadsiin lahaayeen ama ay iskugu diri lahaayeen isagoona sheegay in haatan al-shabaab deegaanada laga saaray dhammaan ay ka shaqaynayaan in ay markaasi beelaha isku diraan si loogu mashquulo colaadda dadka deegaanka qodobadaasi waxay nagu soo kordho ayaad barnaamijka ku dhegaysan doontaan iyo xubintii kalmaan anigoo farxaan maxamed xuseen ayaa halka in kala socodsiinaya uu farsameyn oo mar kale barnaamijka falqaynta wararka heestaasi waxay daafuur ahayd barnaamijka falaqeynta wararka ee idaacadda kulmiya aad ka dhegeysataan subax waliba haddaan eegno isgoyska soobe ee magaalada muqdisho waxaa halkaasi eh, la filayaa inay tagaan goordhow oo ay eh, banaanbax ay ka dhigaan dadweynaha reer muqdisho iyo sidoo kale mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalk soomaaliya iyadoona wadooyinkaas soo gala guud ahaanba isgoyskaasi saakii aroortii la xiray waxaana sidoo kale la sheegay in halkaasi eh, dadkii ku shahiiday qaraxyadii maleeshiyada kooxda al-shabaab ay ka geysteen loogu duceyn doono waryaheena cabdullaahi bootaan xidig ayaa si toosa ah qadka ugu jira islamarkaana eh, eh, ka mid a ah mas-uuliyiinta ka mid a ah dadka ee eh, goobtaasi ee wariyaasha ku sugan cabdullaahi soo dhawow bal ka waran saakii isgoyska soobe ee muqdisho waa mahadsantaa farxaanow saaka isgoyska soobe waxaa ka jirta xaalad midii hore ka duwan oo ah in dhammaan dadka eriyadaas ka dhow saaka ay ku abariisteen laamiyada soo gala jidadkaas oo xidhan sababa la xiriira inay maanta ku beegan tahay sanad ka hor sagaal iyo labaatankii octoobar maanta oo kale qaraxyadii al-shabaab ay ku weerareen wasaaradda waxbarashada oo halkaa ku taala haye marka ma banaanbaxa la dhigayaa oo dadka goobta isku imaan maxaa sababta loo xiray mas-uuliyiina imaaneysa sidee wax u jiraan farxaano waa mahadsan tahay in banaanbax la dhigi rabaa ayay dadku hadalhayaan sidoo kale guddiba goobta hadda waxaa soo buuxdhaafiyey ardayda waxbarashada goobaha waxbarashada ayaana laga soo fasaxay waxaana dhammaan jidadka soo gala jidadka soo gala lagu arkaya arday aad u fara badan oo iskuulaadka iyo jaamacadaha qaybahooda kala duwan ka timid waxaana la sugayaa dhowaan halkan inay soo gaaraan mas-uuliyiin ka tirsan dowladda soomaaliya oo laga filayo inay halkan ukula hadlaan warbaahinta dadka maxay sheegayaan marka mar haddii eh, goobtaasi eh, dhibaatada ka dhacday la ogaa oo dad masaakiina ah oo ganacsato iyo shacab iskugu jira al-shabaab ay halkaasi ku xasuuqeen dadkii goobtii soo gaaray maxay yidhaahdeen markaad la hadasheen eh, farxaan waa mahadsan tahay qaraxaas horta inta badan waxa uu galaaftay nolosha dad badan oo muruqmaal u badnaa waxaana ku aguntoomay boqolaal maaragtay dhalinyaro soomaaliyeed ah oo sidoo kale rajo ku noqday dadkana inta badan waxa ay hadal saaka waxa ay tahay inay dib u xasuusanayaan maanta oo kale dhibaatadii halkan ka dhacday oo ay waalidkoodii iyo qaraabadoodii iyo sidoo kale saaxiibo badanba ay ku waayeen dhammaan dadka waxaa kasii dhex guuxaya oo ay dib u milicsanayaan saaka sanad ka hor halkan wixii ka dhacay oo dhibaatadoodii iyo kutaaladii weli ay dareemayaan mas-uuliyiinta eh, goobta soo gaartay ama eh, kuwa oo hordhac ahba iyagana ma warbaahinta lama hadleenoo arintaasi wax ku saabsan ma ka hadleen may farxaano warbaahinto idin waxa ay sugaysaa eh, in ay mas-uuliyiintu banaanka usoo baxaan kadibna ay warbaahinta la hadlaan keliya hadda waxaa banaanka dhooban ciidamada maaragtay booliiska iyo sidoo kale qaybaha kala duwan ee nabad iyagoo amniga guud ee goobta xaqiijinaya keliya waxaana loo ogolyahay ardayda iyo sidoo kale warbaahinta dhammaan waxaa xiran isu socodka gaadiidka xataa marka qaar waxaa la diidayaa dadka shacabka ah caadiga ah inay wadada goyn karaan kaasini waxauu ahaa wariyaheena cabdulaahi bootan xidig oo ka mid ah wariyaasha ku sugan isgoyska soobe ee muqdisho islamarkaana noogu waramayey maanta oo kale sagaaliyo labaatanka bisha october oo qarax uu ka dhacay isla islamarkaana kasoo wareegtay muddo hal sana maleeshiyada kooxda al-shabaab ayaa dad shacab ah oo isgoyska soobe ku sugnaa qaraxyo ku weeraray kuwaasi oo dhibaatooyin fara badan ay kasoo gaareen dadka rayidka ah wixii warar kusoo kordho wararkeena iyo barnaamijyeen dambe ayaad ku dhageysan doontaan dhegeystayaal wasiirka wasaaradda gaashaandhigga ee xukuumadda soomaaliya cabdiqaadir maxamed nuur oo markaasi tagay magaalada diinsoor ee gobolka baay ayaa waxa uu sheegay in maleeshiyaadka al-shabaab dhaqaalaha ugu badan ay ku bixinayaan sidii beelaha soomaaliyeed ay isku qabadsiin lahaayeen isla markaana deegaanadii laga saaray al-shabaab ay colaad ugu abuuri lahaayeen taasi uu sheegay in al-shabaab ujeedada ugu muhiimsan oo ay kaleeyihin ay tahay in dowladda federaalka soomaaliya ay ku mashquusho eh, nabadeynta ama beelaha colaada ay ka dhexeyso waxuuna beelaha ugu digay inay ka fogaadaan dhibaato kasta oo al-shabaab ay soo maleegaan inay markaasi dadka deegaanka ay dhibaato ka dhex abuuraan isagoo odayaasha labada dhinac ugu baaqay inay nabadda qaataan oo ay ka shaqeeyaan xasiloonida deegaanka iyo nabadgelyada deegaanka shabaab mashruuca koowad oo usa mashruucan leh lacagtaanka badan uusa ka biyow qabaa'ilada sidii usinaiskala dara lahaayo intuusi laka mashquulo laha intuu lagu mashquulo falay ruweykan eraani xalli alla usikiyay dabka galgadyaha kala kulunni shabeellada dhexe waa tadhow ku teeganayti anta ku teeganta suuragal ma e marka intaasay inta sideeyaanka ninka dhanoolada la fahmo dadka inta labiiskala noolina walba magaalana maylaska dile fahmuka hortaan farsamada qabiilkan qabiilkan diloy kan kan diloy kubacdana mayboyo iska mashquulan shabaabna miildhata ee kadha shaqaysado kala iska mashquuliyey unun miildhata ee ka shaqeyna qaacida adduunka dhan isticmaalo shabaabna projecting malaayiin doolara ka diwa deegaanadaas keen weliba deegaanadan ku duwayeynaha dhul hibalay beesi kasee dhul hibalay baraaka ka godaa laba boqolku sied boqolkuna biraad la qodo dhulkaas biraadaa laka isticmaalay oo la shamiinday dhul dadkani liyaha ka qodi liy dhabiilka dhuldhii baraagta kasay warta dhinigaasi laka qodaay mayliyahan lacagtanyasasiye warta dhinigaasi laka qoday dhabiilkan seeda dhabiilka datin waranka qodo maymaara ku haytana habadba bilaawatay rasaastaa tanan dhiibay deegaanada masag shaqadii yeelahay tee kaxaahe geelidle iyo maha gabdhalkaa tantiiska dirirsan dabarro maaha shabaab dhatiisaska dile ma ogo ma shabaab dhatiisaska dildheh madegana mireegana haska dile bageeg ma dhigaas antana baysi ka dhiibee siyoinis dilan mashruucu mayba odayaalka shaqadan galadoona kala taliyay lanki kalug lahaad ay naxariisliin samayna aalada sadiya ee marsiyo wanu dhan muslimiingeenin cadaalada jeelni dhiig muslimdeeda malfado mayliin baahanya marka odayaasha dhaganka waliilka kasajara lankiwaabanoodhibada halnoole badbaadinaa lakakasa jara dhagankii sugahaay yalasiinkufade diidu maybaahan diintii maybaa dad faraasa intii may leeraha islaax bayna naas laku shaqeey shaqadaasayna taasu mayba rajeeyana hooba ilaahay aro intii eh, kheerka dhammaata shaqada shabaabo noo isla jarna moorowanku kuwada banoo garabka ishaysan oo dhulkaana xoraysan dhulkaan inta xoraysan ogii walaniidhii oo dulme eh oo maylaeraais sharaf daro eh dawda haneenka nagan deegaanadan dadka degin oo maylaeraay reer koonfur galbeede eh mayla fadee sharaftiyo hanagsadan xuriyada laka kasaay sharafa laka kasaay may kasaay wax soo saara laka kasaay soomaali dhunga uudii jiran sharaftiyeedaah hanagsanana lidinku baahaya taasi noo la shaqeeyay dadka deegaankan degaayo qabaa'ilidan mahe qabaa'ilo dagaalka kasow ooba dagaalka liimbaha wawiinku sheeno kor reer diisoor may lasinkufaday shagada yeedaha intay lasin kasi jiray kaasina wuxuu ahaa wasiirka wasaaradda gaashaandhigga ee xukuumadda soomaaliya cabdiqaadir maxamed nuur oo markaasi la hadlayay odayaasha dhaqanka degmada diinsoor oo muddooyinkii dambe ay ka taagneed xiisad colaadeed oo sababtay khasaaro iskugu jira dhimashyo dhaawac weli waxaad degeysanaysaan barnaamijka falaqeynta wararka waxaan soo gaarnay qaybihii dambe ee barnaamijka falaqaynta wararka waxaad ku soo dhawaataan xubintii kalmaan koonkan aadmiga jooga qof kastaa kurbadiisiyo kaskiisuu hadlayaaho dadku waa kalamaan haddii aad kululaato hala boodin ka shee kaalintaada ka qaado dadku waa kalamaane wixii kula wanaagsan qaar baa kohanayee ha kasoomin dhegayste dadku waa kalamaane intaas waa kaftan waanee markanna ku soo dhowaada xubintii kalamaan war kalamaaney israa'iil ma inisba haysatay inoo islaamay werku weel aawshon amerikaangu hadduun eebadayoona aakagangaadana islaamnimaduun sheegadaan ilada ka jirtay ogaada israa'iil aabbeed hadduu ameerikaan yahay hooyadeedna aaway war ingiriis waaye mataasaa qarsoon aryadhaha kalemaanay arrintaanu war iyo sheeko waa dhaaftay ragannimaa layska rabaa shacabka falastiina magaalada qase ku noolaayna nya korontadii laga goostay oo taleefanadii laga wada jartay oo internetkina jaf laga siistay lagu bilaabo duqaynti waagaana loogu bariiyey saakayna ciidanaa ku kalahay muga wax la dhowro karo wallaahi wax maaska dhacaayo garanayo ma aha hadda gacantaanyu ma gaartee ilaahay gurmad ha siiyo warsootii la yidhi wa boqol yuhuuduye rag baabiirinaayo barka u firaaye barqal laguma gaari ahey dawdii dirmaayo gabta duubsanliwawale taleeri war kalemaanay waxaa horay loo yidhi ayadoo tamcaartiiyo nimcada qaaradani taalla toban jeer ka badan tahay dunidan tuugsiga u aadno afrikada maana ayri tahriib meel kastaba taagan dalkoodoo tigaad badan la hooteedsan yahay kayrku ha tabcina maanaa idhi dhulkee dhoof u wada tooqa tafta kuwii u xaytee isyidhi yurub mar soo taabta ayagoo tabaalaysan ee taws la kici waayey maanaa tuuga liibiya fadhida badi ku taakeeyey fubqa loocan duulkii maraataran ma yeeshaane waa digtaytar goortay dhaheen geesi tabantaaba ayagaa nadaamkiya tirtiray talisyadoodiiye maanigaa tariibolo ka dhigay meel wax lagu toogto intaan tacaddi owgis dhargee kibir la soo toosay maanigaa talxiil idhi riyaa tira masaakiina sidii ruux ku talagalay dalxiis oo u tamashleeyo maanigaa baariis orod ku tagay tookiyana diiday talaxumada qaarkeed mar bay eber ku taagtaaye maanigaa inay kala tagaan carab ku taageeray inay tuurta dhigataa dahraan loo tallamayaaye sidii loo tahluukayn lahaa waaye loo turubye maanaa tooshka iiraan ku shiday u kala tuuro waa horay ciraaq tumatay oo dhiiggu togaqaad taariikhda magacay laheed kii tiraa garane maanigaa tubada suray baqdaad meesha sare taalla haddaan nabadda loo turin dagaal waa dhib iyo tawse ma anigaa talluun dabashidee suuriya u taabtay tartan baa adduunyadan ka jira iyo taagtiise ma talyaaniga dulmiye ruushna tabantaabay wiilkii timaha xiirnaa cirkiyo taabay samadaase hadba wuxuu tijaabshaa nuqlayr tiira dheere ahe ma anigaa madaafiicda tubay kuuriyada taalla israa'iil rag baa tiiriye kibir ma tooqeene ma anigaa talaabiib u gaday taangiyada yaalla dabadeed yuhuud tabarrucee toosub ugu geeyey falastiinna dhagax tuura idhi aan ka rogintaaha tolla aya mar bay noqon kuwa xoog ka tabaroone waar wallaweynay war ma haysaane garoonka hargeysa waxaa ka soo degey saraakiil khatar ah oo adduunka lagu soo tababaray oo weliba khibradda bay leeyihiin oo ilaa afghistaan bay ka soo dagaalameen magacayaashu abuuabuuwan badanayehe warwaaqlow jelib miyay u socdaan waar wallaweynay war ma sugtaane saraakiishana waxay ahaayeen saddex ay oo khatar ah war saraakiishaad noo sheegaysa ma eeyay ahaayeen waar garan maysiina waa eeyo tababaran weeye wax walbana way soo sheegayaanoo way soo qabanayaan hadday tahay mid qarax sidaah hadday tahay mid aasaya hadduu yahay mid qori sita hadduu yahay mid fibno wadaba markaa wallaweynay somalilan qaaqdaye dowladda somalilan maxaa lagu diidan yahay dadkaygu haduu tashaday maxaa loo daba socdaa oo waaqlow awal somalilan eeya kuma noolayn miya wareeyaha tababaroo la sheegay in dibadda laga soo gaday waxaa garoonka hargeysa ku soo dhoweeyey taliyaha nabad sugidda somalilan oo afku u duuban yahoo isqarinaya eeyaha xataa ciidankii wada naftarkoodana wejigu waa u duubnaa salaan sharafayna taliyahana basugudda eeyuhu ka qaateen waar garan maysaana eeyaha markay garoonka ka soo degeen baa derajadoodii lagu taxay madaxweyne muuse bixina dikreetada wuxuu ku soo saaray mid kastaba in laga dhiga gaashaalo sare dee cuntadoodana dibadda laga keenayaa baa la yidhi warwaaqlow eeyuu xuduudda ma tegayaan waar waa tababarihiisoo laguma oran war kalemaanay war ma haysiine dowladda soomaaliya waxay iska dhigta waxay tidhi qase waxa ka dhacaya looma dulqaadan karo abshir gorgor iyo duufaan maa loo diri rabaa war aan helmisaarmadii moorada iyo lakooda moorada garaabadana lakooda noqde armadeeyow naftiisaba daryeelaa dadka kale wax saartaa la yidhi aniga waxay dhaheen muda dagaalka falastiin socda alla joojiyo haddii la jooji haynin almiina alla yareeyo warwarkaan naga dhex gelinine wakiilka qaramada midoobey u fadhiya soomaaliya wuxuu yidhi xadgudubka israa'iil qase ka wada wax la aqbali kara maahan adduunyaduna xaq maahan inay daawato dhiigga xaqdarrada ku daadanaya hadda maanta warkan soomaaliya ku dhiiratay carabtii kale waa ka baqeen war wallo weynay somalilan haddii laixtiraafi lahaa dhibaatadanoo dhan ma timaadeen inla dunida islaamka kuma xadgudubteen waaqlowni sidaadoo kale ayaan dhaweyd wuxuu yidhi eh. masjid alaqsa wuxuu ku yaalaa eh. magaalada saylac eh. dhulka lagu dagaalamayana kuma yaallo waa lagu qaldamay naw waar makaasaa fiyow waaqlow waxaanoo dhib ah ixtiraaf leh maumaruusin waar balbiye cab war waaqlow eeya keentaya afka xidhataya isku sawirtaya waa yeelkaday waar dalaba waa kumaan doosayaare ku soo qaban gooja cadda ah, qabtaano warwaaqlow taliyaha cusub ee nabad sugidda macaluul eh. ma bootadaasoo wax ku difaaci rabaa war kalemaanay warmahaysiine eh. madaxweynaha kuuriyada waqooyi kim jon ung ing ah wuxuu yidhi dagaal gondahadou ka dhashaa kinjam ung jangalalow bangalalafna ay bari maahmaadas reer muduga leh reer mudugaasaan ku keenay waxaa la yidhi hadda ka nin reer mudug ahoo xilli nabada qori wata ayaa la arkayoo waxaa la yidhi war xaytaa nii qorigaa sidata jirtee markaasuu wuxuu yidhi dagaal waa goorma war bislow reer mudug mataqaanida waxay ku maahmaahaan qalbi muslim lahaw qalab munaafaqna sido ma mahna dariskii dagaalkaaga rabo doorada igicishaasku dhaha warwarka waa igadhex gasheen kim jong un in ah wuxuu yidhi dagaalkii saddexaad ee adduunka bilaabanaya dowlad kastana ha u diyaar garowdo horta aanay weydiiye unuka kii labaad magalni warinagukiafaraadan sii marayna war adduun lama socotiin dadka xaaladda falanqaya waxay dhaheen dagaalkii saddexaad ee adduunka calaamadihiisoo dhan waa soo ifbaxeen dowladihii awoodda lahayna waa keblayuurar oo mid kastaa waxay sugaysaa in dagaalka uu bilowdo meelaha meelaha ugu waaweyn oo dagaalka ka bilaaban karana waa saddex meelood oo hadda laysku hor fadhiyaa la yidhi waxaa ugu horraysa uguna daran bariga dhexe oo hadda xaaladu ka kulushahay waxaa soo labaysa yukrain oo sanadkii u dambeeyey laysku haystay waxaa soo saddexaysa oo maraykanka iyo shiinaha ay isku hor fadhiyaan meesha la yidhaha taiwan oo koonfurta shiinaha ah la saadaalinayaa dagaalka saddexaad hadduu toos u dhaco muddo kooban inuu ku soo gebagaboobayo sababtoo ah waxaa la yidhi hubkii yeeli lahaa cid kasta oo u diyaarsan yahay keliya in laysku rirido ayaa ka xigto quburaduna waxay saadaaliyeen in gantaalka ugu horreeyo ruushku ridayo oo xagga maraykanka uu la aadayo maraykankuna intuusan gaarin nukliyerkaas ay dhexda ku qarxin doonaan kaasoo dili doona dad laba milyan oo qof ka badan kadibna maraykanka uu laba nukliyar soo ridi doono midna uu xagga shiinaha ku ridi doono midna uu ruushka ku ridi doono intay kuwaasi maqan yihiinna iiraan ay nukliyar soo ridi doonto doonto halkaas markay marayso xaaladii dunida farahay ka baxdayaa la yidhi dhimashadana kalaba dadka adduunkay noqonaysaa ha la yidhi marka ugu dambaysana shiinahoo dhowr gantaal iska dabageynaya ayaa la saadaalinayaa inuu awoodda adduunka la wareegi doono dagaalkuna sidaas ku soo dhammaan doono iyadoo dadkii adduunka inta ugu badan dhinteen dad yarna soo hareen saadaashi waxaa ka tagti in markaas kabacdi la heshii doono aryaadhaha cabdikuus saadaashiisa xabad kama jirto sababtoo ah inta wax ridayso uu sheegay kuma darin madaxweynihii jaagada xirraaye kuuriyada waqooyi asagaanaba hee aad looga baqaa inuu bilaabo cabdilow cunugaasi inuu gacan fudud yahay anaaba huba war waa ka dhacsantihiin gacanfudeedka kuuriyada waqooyi waxaa ka daran kulanka xamaas iyo ruushka dhex iyo ciidamadii masar ee yuhuudda u dhaadhaaranaya ad xataa waa boojesan warka ruun ma ka sheegayst wixii la sooriday oo dhan hal xabalee sheegta in la qabtay war anugu balaayo qarsantaha waxaan ku ogaaday madaxweynaha ruushku wuxuu ku hanjabay sanadkan inuu sii doono madax nukliyar ah wiilkii yarka ahay afgembiga ku qabsaday dalka niger marka afrikaan haddii uu nukliyeer helo war kale miyaa yaalhe aryaadhaha ruushku hadduu hal madaxoo nukleerana sii lahaay qawaadhiijto meel isugu aruurta muu helayna aan hog ku siinna arcabdullaw er, laf dhuuxle iyo laba dhagax layslama helo warkalamaanay warmahaysiina waxaa layidhi nukleerka haddii la rido saddex marxaladooduu marayaa marxalada koowaad ee iftiinka ee riditaanka nukliyeerka ah oo saddex ilaa iyo shan dadka ku nool iyo guryaha ku yaalla baabi'inaysa marxaladda labaadoo oo ah hirka nukliyerka oo ilaa iyo kilomitir dadka ku nool iyo guryaha ku yaala iyana dhulka la simaysa iyo marxaladda saddexaad oo ah sunta nukliyerka iyo kulaylkiisa oo gaaraysa ilaa iyo oo kilomitir oo dadka ku nool xitaa kan aan dhimanin uu dhaawac halis ah noqonayo cabdikuusow maagaa u bootay oo haysae anii dagaalkii fooriyay waa joogi wax ka daranoo dhacayan ma u malayhay inay jiraan abuu dagaalkii fooryahay nukliyaraad ka sheekaynaysina biamaa laysku ridaay kaare xataa waa laysku ridaay war kalamaan idinkoon daalin haday noqoto dagaalka saddexaad ee adduunka inuu bariga dhexe ka bilowdo waxaan idiin sheegayaa soomaali inay balaayo arag sababtoo ah weligayba waxaa maqli jiray iyadoo la leeyahay xaalku waa bariga dhexe aryaadhaha samidee cabdullana waxa uu yidhi how safaarkii aan sir loo weeday samatag waa suuga safarkii aan sir loo weeday lacag waa laga sugaa cabdulow abwaan caligaamna wuxuu yidhi bushimaha dhexdoodiyo been weeye nabaduye baaru daqiicdiyo buntuq weeye dunidiye baarlamaane war ma haysiina kursigii baarlamaanka adduunkaoo soomaaliya u tartamaysay degaan doorashadiisa maa la soo wareejiyey waar ma somalilan baa ku guulaysatay oo kursigii faad weli banaawiya war jadwalkii doorashada miyaa laysku khilaafay war baarlamaanka puntland waxaa la yidhi go'aamadii guddiga doorashooyinka dani ka soo baxay ayaa la filayaa inay ansixiyaan mucaaradkuna waxay leeyihiin baarlamaanka go'aankiisa hore dad badanaa ku dhintay kanna dad badanaa ku dhimanaya hadduusan ka joogin marka xaaladda siyaasadda puntland waxay u eg tahay tii soomaaliya markay maraysay laba sana nugu danna madaxweyne waa falantii inaanu baarlamaanka adduunkaan idinkala hadlaye ma laysku buuqay kursigii tansaaniya ku guulaysataa la yidhi xildhibaan marwe oo u tartamaysay madaxweynaha baarlamaanka adduunkana waxay tidhi waa layga hiiliye waana laga xisaabtamayaa taasi laysaga hari maayo ku-xigeenka golaha shacabka abshirow oo ku sugan halka ay doorashadu ku dhacday ee waddanka angola wuxuu yidhi wafdiga soomaaliya anigaa hoggaaminayey doorashada inaan ka hadhanna heshiisaan ku ahayn macalgabadhu waa ogeyd gudoomiyaha golaha shacabka keliyana wax ka kooban ma aha warqadda tanaasulkana xildhibaanna ma ahayn wax gudoomiyaha golaha shacabka keliya ku kooban xildhibaan marwana waxaanu isku ogeyn maslaxadda caamka ah inay u tanaasusho sababtoo ah waxaa jira heshiis dhex maray soomaaliya iyo tanzania kuraas kale inay nooga tanaasulaan annagana kale aan ugu tanaasulnaana ku heshiinay iyo arrimo kaleo ku saabsan isdhexgalka bulshada bariga afrika hayehe haddii lagu heshiiye ka kadib xaqayla dhaanta keenay war siyaasaddu waa wejiye badan tahaye rag kaloo arrinkan ka soo horjeeday inay shidayaan sooma dhici karto war raysul wasaarihii hore khayra wuxuu ku tilmaamay arrinkaas nasiib darro u soo hoyatay ummadda soomaaliyeed waar ceelbuur muxuu ka yidhi fariimahaasi xubintii kaalmaan waxay u dambeeyeen barnaamijka falaqaynta wararka anigoo farxaan maxamed xuseen ayaa halkan kala socodsiinayay nabadgelyo